dabiicadda dabiica ahaan fasta'danat markaasay idan dalabtay rasuululahi sal ly slam rasuul alle ayay idan weydiisatay an tufiida inay ka dhaqaaqdoy ka gadoonto min jamcin musdelife inay ka gadoonto bilaylin habeennimo faadina markaasuu nebigu u idmay laha iyada muttafaqun calayh maadaama ay culus tahay socodkeeduna gaaban yahay ayay nebiga idan weydiisatay inay habeennimoba sii socoto ay musdelifo habeennimo ka baxda sidii buuna nebigu sal alla alay wasalam u ogolaaday ama ka ogolaaday wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi ana anugu miman dad baan ka mid ahaa qaddama uu hormariyey annabiyu nebigu sal lla lay wasalam laylata almusdelifa habeenkii musdelifa dadkii uu nebigu hormariyey baan ka mid ahaa fii dacafati ahlihi ehelkiisa kuwoodii tabarta darnaa dhexdooda dadkii uu hormariyey oo ku dhex jiray eh, ehelkiisa reerihiisa iyo xaaskiisa wa ehelkiisa eh, kuwii tabarta darnaayee ku dhex jiray baan ka mid ahaa bule macnaha dacafadu waa jamcu daciifo waa dumarka iyo carruurta yaryar iyo adeegayaasha iyo dadkaasaa la yidhaahdaa dacafo la yidhahda ayib cabdillahi bni cabbaas marka wuxuu ahaa eh, taqriiban ma qaangaadhin laakiin muraahiquu ahaa oo nin taqriiban dhowr iyo toban jira buu ahaa ma saqaan gaadhin markaas marka nebiga sal alay lay wasalam xaasaskii sawde iyo dadkii la socday uu diray ayuu cabdullaahi sii raacay ayb wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula allahi sal lla lay rasuulku adina wuxuu u idmay lidacafati annaasi dadka kuwooda tabarta daran min almusdelifati musdelifa ayuu uga idm ka inay min almusdelifati inay ka baxaan buu u idmay bileylin habeennimo adina lidacaafati اnnaasi min almusdelifati bileylin inay habeennimo ka baxaan buu u idmay rawa axmed baa wariyey kadalika anasaa'i baa soo saaray fi lkubraa sanadkiinoo suna waa saxiix calaa shardi shaykhayn sida sheekh shucayb iyo hayrkii ay leeyihiin wacan jaabirin radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigu sal ly waslam jaabirin radia allahu tacaala canhuma ana nabiya nebigu sal lla lay wasalam awdaca wuu dadejiyey ama socodka ayuu dadejiyey fii waadi muxasir toga muxasir dhexdiisa wa amarahum wuxuuna amray yacni awdac wax wey waa socodka ama gaadiidka ama adiga marka inaad degdegto wey macna wa amarahum wuxuuna amray an yarmuu inay tuurtaan bimidli xasa alkhadfi dhagaxa faniinka ah ama quruuraxa la kaasoo kale wax la mida inay tuurtaan buu nebigu sal lay slam ayuu amray yani dhagax qiyaastaas rawahu alhamsatu baa warisay wasaxaaxahu tirmidi baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixinaya sheekh albani calaa sharti shaykhayn ayuu sanadkiisa ku saxiixinaya muslim baana soo saaray min xadiidi alfadl bni cabaas marka waa xadiis isagana saxiixa wey xadiistaas dambe waxay tilmaamaysaa inay bannaan tahay habeenka musdelifa la joogo inay gelinkiisa dambaba dadka culculus iska sii hormaraan oo aynan sugin waaga berigiisa ila waa kaan soo sheegnayoo sida asalka ah waa inay musdelifo waagu kuugu baryo waay ood salaada subax ku tukato oo aad bacda salaati subax aad haddana meeshaa ilaahay ku xusto ilaa qoraxdu soo bixitaankeedu soo dhowaado dhulku si fiican u iftiimo markaasaa la dhaqaaqaya waatan soo sheegnay laakiin taa waxaa khilaafsan dadka culculus oo iyaga ruqsa loo siiyey inay sii socon karaan dadka culculus waa dumarka oon weliba wada ahayn dumarka qaar fudud baa jiro xoog badan laakiin dumarka kuwa culculus caruurta iyo muxuu ahay dadka da'da ah dadka maalan naafada oo kale kuwaasaa dacafada la yidhaahda marka way sii horumari karaan inay sii horumari karaanna waa madhabu jamaahiiri ahlilcilmi qaarna wayba ijmaac bay sheegayaan oo waa laisla ogolyahay biila inay sii horumari karaan waxaad doodii ka joogtaa goormay tuuran doonaan jamrada dadka ha ka sii horumareen oo mina ha tageen ama habeennimo ama salaada subaxba ha tageen laakiin goormay tuuran karaan jamrada dadku intaysan gaadhin ma sii tuuran karaan mise waa inay sugaan qoraxda bixitaankeeda waa masale inoo soo socota wey taas ayb xikmaddu waxay ahayd xilligaa markaa inay dadka saxmadooda eh, iyo cidhiiriga iyo eh, ay ka hormaraan bay ahayd taasaa loogu talagalay oo ay dadka hortood ay dhaafaan muxuu ahaaye cidhiiriga kasii hormaraan laakiin taqriiban hadda sida eh, wax jiraani xilligaas ha sii hormareen laleeyahay oo waaga berigiisa ka hor iyo xilliga waagu bariyay iyo marka ka dambaysay waaba xilliga meeshuba ugu daran tahay oo dadka in badan oo ka mida musdelifa maba ku hakadaan hadday ku hakadaanna wax yar bay joogaanoo waa ka socdaan marka xilligaa waagu baryayo waaba xilliga jamaraadku malaha uguba adag yihiin hadda sida jirta marka asal ahaan waa mashruuc inay hor maraan laakiin mar walba waxaa la muraacaynayaa tuurashadooda goormaa ansab u ah goormaa macnaha ay jaanisku u fiican yahay baabu ramyi jamrat alcaqaba yowma naxri wa axkaamihi wuxuu baab u yahay ramyi jamrati alcaqaba jamrat lcaqaba tuurashadeeda yowma naxri maalinta naxriga la tuurto waa maalinta xoolaha la qalayo maalinka tobnaad baa yowmu naxri la dhahaa wa axkaamihi iyo ramyiga axkaamtiisa tuurashada axkaamta ay leedahay ayb maalinkaas tobnaad oo habeenkii ka horreeyey musdelifo la joogay waa maalinka la yidhaahdo maalinka la ciidayo waay maalinkaa tobnaad marka cala asaxiix waa yowmu alxaji alakbar waay yowma alxaji alakbar waay marka acmaal aada u fara badan baa maalinkaa la sameeyaa oo ay ka mid tahay jamrada tuurashadeeda ka mid tahay xoolaha gowracooda ay ka mid tahay xiirashada ama gaabsiga uu ka mid yahay dawaafka dawaafulifaadaha uu ka mid yahay sacyiga ka dambeeya dawaafka marka uu yaraan shan camal baa maalinkaa la sameeyaa nebiguna sal lla alay waslam uu sameeyey marka yowma alxaji alakbar acmaal aada u fara badan baa ku jirta halkaas acmaashaas baa marka yuu mid mid inuu ga hadlo wuxuu yidhi marka tuurashada jamrada waa camalka ugu horeeya oo maalinkaa tobnaad la qabanayo markii musdelifo laga soo dhaqaaqo mina la yimaado waxaa ugu horreeya wax la sameeyo jamradaa la tuuranaya ayib axkaam bay leedaha marka tuurashadaas can jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi ramaa wuu tuurtay annabiyu nebigu sal lla lay aljamrata jamradii ayuu tuurtay yowma annaxri maalintii xoolaha la qalayay duxan barqinkii buu tuurtay wa amaa bacdu markaa kadibse maalinkaa wixii ka dambeeyey fa idaa goortii buu tuuranayay zaalat ishamsu qoraxdu ay suusho waxaa laga wadaa maalinkaa jamrada wuxuu tuurtay barqinkii laakiin maalmihii ka dambeeyee saddexda ahaa oo iyagana jamaraadka saddexdaa la tuuranayo wuxuu tuurtay jamaraadka saddexdaa qoraxdu markay suushay kadib yacni duhurka kadib buu tuurtay ee gelin hore ma tuuranin waa saddexdii beriga kooiy tobnaadka labiy tobnaadka saddex tobnaadka laakiin maalinkaa tobnaadkaoo jamratulcaqaba basa la tuuranayo iyada buu tuurtay saasuu xadiidku sheegay way noo soo socotaa maalmaha kale wixii ku saabsan oo ayaamu mina ama ayaamu tashriiqa tuurashadooda way noo imaan doontaa insha allahu tacala ahrajahu ljamacatu baa waris xadiidkani wuxuu kutusayaa marka jamrada in la tuuranayo barqinkii sidaasuu nabigu sameeyey sal lla alay waslam ayb culimmadu way isku khilaafsan yihiin xilliga jamratulcaqaba la tuuranayo ama tuurashadeedu ay asaxayso xanafiyada iyo axmed ibnu xambal iyo isxaaq iyo jumhuurtu waxay qabaan jamratulcaqaba la tuuran maayo ilaa qoraxdu inay soo baxdo mooye markay qoraxdu soo baxdo wixii ka dambeeya umaa la tuuran karaa ayib waxay leeyihiin laakiin ruuxii tuurta intayna qoraxdu soo bixin waagiina baryey markuu waagu baryay kadib qoraxduna weli soo bixin xilligaa ruuxii tuurtana waxay leeyihiin waa asaxayaa tuurashadiisu ayagu marka waxay leeyihiin waaga berigiisa wixii ka dambeeya ayaa tuurashadu imaanaysa waxaana fiican barqinkii in laga dhigto ayb eh, haddii fajarka waagun baryin ka hor uu tuurto waxay qabaan inayna tuurashadaasi asaxaynin inuu ku celiyo waayo laakiin alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah ayaa isagu wuxuu qabaa in la tuuran karo jamrat jamratulcaqaba ilaa laga soo bilaabo habeenka musdelifo la joogo nisfuleylka wixii laga soo bilaabo waa la tuuran karaa buu qabaa habeenkaa musdelifo la joogo habeenbadhkii midnight-ka wixii ka dambeeyaba waa la tuuran karaa buu qabaa xataa waagoon baryin baa lasii tuuran karaa waa madhabka imaam shaafici caleyh raxmat ullah masaladaasi marka dood badan bay leedahay axaadiista nebiga sal alay wasalam ka sugan ama ficilkiisa ahaa waa qoraxda kadib qoraxda marka soo baxda kadib laakiin waa u tegi doonnaa qaar ka mida oo culimmadaas deliishanayaan wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi ra'aytu nabiya nebigaan arkay sal alay wasalam oo yarmii tuuranaya aljamrata jamrada tuuranaya calaa raaxilatihi hashiisa korkeeda ka tuuranaya yowma annaxri maalinta xoolaha la qalay wayaquulu wuxuuna leeyahy nebigu sal lay wasalam lita'khuduu inaad qaadataan lita'khuduu qaata dheh laamul-amri bay ka dhigayaan sida nawi ay leeyihin lita'khuduu qaata cannii xaggayga manaasikakum acmaasha xajkiina iga qaata maxaa yeele fa innii anugu laa adrii ma ogi lacallii waxaan mudnahay oo laga yaabaa laa axuju inaanan xajiyin bacda xajatii xajkaygan kadib haadihii ee tan ah xajkaygan kadib inaanan xaj dambe xajiyin baa dhici kartee acmaasha xajkiina iga qaata ayib rawa axmed baa wariyey wa muslim waannasaa'i sidaas sidii nebigu sal lla lay waslam uu filayeybay noqoto taqriiban markuu xajkaa ka laabtay waa xajkii sagootiga wax saddex bilood ka yar buu noolaa markaa markuu madiine ku noqdayba laba bilood iyo waxoogaaba nebigu sal lla lay bilood wax dhiman ayuu ku geeriyooday sal lay slam ayb xadiidkan marka lita'khuduu canii manaasikakum siday culimmada qaarkood tilmaamayaan waxay leeyihiin wuxuu asal u yahay acmaasha xajka sida xadiidkii salluu kamaa ra'aytumuunii usallii uu asal u yahay salaadda iyo axkaamteeda sidaad igu aragteen u tukada anuu u tukanayo saad aragteen u tukada asal wuxuu u yahay acmaasha iyo axkaamta salaada ee nebiga lagaga dayanayo inay yacni haddaan qariinno la helin asalkeedu waajib yahay leanna amarkaa guud bay wada hoos imaanaysa sidoo kaleeto acmaasha xajkuna lita'khuduu cannii manaasikakum amarkaasay hoos imaanaysa wixii aan loo helin daliilku tusaya sunna nimadkiisa asalku marka waa inuu waajib yahay leanna amarkaasaa kulli ku wada fadhiya oo iga qaata acmaasha xajkiinna ah saasay macnaha marka waa xadiid asalay leeyihin macnaha ayib sida imaam alqurtubi iyo kayrkiiba ay leeyihiin sidaana waxaa rajaxay daahiriyadaana maraysa waxaana rajaxaya sidoo kale alimaamu shawkani iyo kayrkiiba asalka waxay leeyihiin afcaashii nebigu wuxuu samaynayo xajka iyo salaaddii asalku waa wujuub wixii waajib ahayn waa in daliil loo helo saarif ah oo kutusaya inaysan waajib ahayn wixii loo waayo daliil ka sarfinaya wujuubka waa in markaa la yidhaahdo asalkiibay ku fadhidaayo wax weeyaan amarkiiba saaranoo waa waajib markaas qaacidadaasaa laga qaadan bay leeyihiin xadiiska macnaha tuurashada marka jamrada la tuuranayo waajib iyo farad uu kala duwan yahay faradka waxaa loo yaqaanaa ruknka haddii laga tago uusan xajkuba asaxayn waajibkana waxaa loo yaqaanaa wixii ka tegiddiisu ay khalad tahay laakiin haddaad ka tagto camalkii oo dhanba burburahaye dhiig baa lagugu laasiminayaa oo waa inaad wax qasho laakiin camalkii waa asaxaya tafriiqa noocaasa oo farad iyo waajib in saa loo kala farqiyo macnahooda abwaabta xajka marka la joogo sidaasay jumhuurtu ku socdaan laakiin abwaabta kale fiqhiga marka la joogo xanafiyada marka laga reebo farad iyo waajib waa isku mid agtooda yacni maalikiyada iyo eh, xanaabilada iyo shaaficiyadu waajib iyo farad isku mid bay markaa ka dhigayaan xajka laakiin way kala qaadayaan xanafiyada laakiin iyagu sidoodaba farad iyo waajib mar walba waa kala duwan yahay ay baabku dooniba ha ku yimaada macnaha marka meeshan oo kaleeto marka lagu yidhaahdo waa waajib bimacnaa waxay leeyihiin ka tegiddiisa dhiig baa ka laasimaya laakiin xajkii ma baaba'ayo waa rukni hadday ku dhahaan ama faradna ka tegiddiisa dhiig ma kabi karee camalka dhan baa baaba'aya way macnaa saasay ka wada marka badankood waxay qabaan inuu yacni tuurashada jamradu uu waajib yahay qaarna waxay leeyiin waa rukni oo ka tegiddiisa xajka dhan baaba la baaba'aya wacan ibni mascuudin radi allahu tacala canhu annahu isagu intahaa wuxuu soo gaadhay ila aljamrati alkubraa jamradii weynayd buu soo gaadhay waa jamralatulcaqabe fa wuxuu yeelay alkubraa ayadaa la yidhaahdaa labadan kalena wustaa iyo suqraa baa la kala yidhahdaa saas waa lagu itlaaqa yaani midda udhaxaysa iyo ta ugu yar tan jamratulcaqabana ta ugu weyn baa la dhaha fa nebigu wuxuu yeelay sal lay slam albeyta kacbada wuxuu yeelay can yasaarihi bidixdiisuu yeelay wa minan minana wuxuu yeelay can yamiinihi midigtiisuu yeelay wa ramaa wuxuu tuuray bisabcin toddoba dhagax buu tuuray ayb wa qaala markaasaa wuxuu yidhi mascuud haakadaa sidaasuu ramaa u tuuray alladii kii unsilad lagu soo dejiyey calayhi korkiisa suuratu lbaqara kii suuratulbaqara lagu soo dejiyey sidaa aan u tuuray buu u tuuray buui muttafaqun caleyh muxuu suuratulbaqara uga doortay nebigu ku wadaa sal ly waslam kii suuratulbaqara lagu soo dejiyey muxuu suuratulbaqara qur-aan kaga maagay muxuu dhiwaayey alladii unzila calayhi alqur'aan sababtuu suuratulbaqara ku maagay waxa weeye axkaamta xajka badankeed suuratulbaqaray ku jiraan saas way macanaha yacni suuradda axkaamta xajka badankeed ka hadashay waa suuratulbaqara waxaa soo raacda suuratulxaj labadaas suuradoodba axkaamta xajka wixii qur-aanku sheegay intooda badan ku yaalla ayib wuxuu marka tilmaamayaa meeshii nebigu ka tuurtay sal alla alay waslam bimacnaa markaad mino ka timaado oo jamradii ay kugu soo baxdo waxaad ka maraysaa dhanka bidix baad ka mari dhanka bidix baad marka ka soo gelaysaa markaad dhanka bidix ka taagan tahay kacbadii waxay kaa jirtaa taqriiban dhanka bidix bay kaa jirtaa minana waxay kaa jirtaa midig bay kaa istaag kaa qabanaysaa markaa marka halkaasuu ku jeesay markaasuu saa ugu tuuray nebigu sal lla lay saas way macnaha ayib yacni haddaad midig ka marto way ka gadisantah socodkaad socotay haddaad dhanka midigtaa ka marto cagsi bay noqonaysaa markaa oo minaa bidix kaa qabanaysa makana waxay kaa qabanaysaa muxuu ahaayey midigtay kaa qabanaysa saas marka dhankaasuu nebigu ka tuurtay sal lla lay laakiin waxba laazim ma ah hadduu dhankaa ka tuurtay saxaabadiisii faraha badnaydee la socday jamrada dhinacyaheedoo dhan waa laga tuurtay marka kani waa ficilkiisa saxaabadu waxay sameeyeenna waa taqriirkiisa labaduba waa sunna marka marka dhinacaad ka tuurataba insha alla dhib male dhankaad ka soo martaba walimuslim waxaa u sugnaaday fii riwaayatin riwaayo dhexeeda ugu sugnaatay jamrat alcaqaba meesha uu ka yidhi aljamra alkubra meesha uu ka yidhi jamrat alcaqaba muslim riwaayo ku wariyey macnaha ayb waxaa kaloo xadiiska ka muuqda wafii riwaayatin waxaa ku sugan oo liaxmed axmed u sugnaaday annahu isagu intahaa inuu soo gaadhay waa ibn mascuude ilaa jamrati alcaqabatu soo gaadhay faramaaha markaasuu tuuray min batni alwaadi toga sal gudihiisa toga calooshiisa ama gudihiisuu ka tuuray bisabci xasayaatin toddoba dhagax walxaal huwa isagu raakibun mid hashiisa saaran uu yahay nebigu sal lay slam yukabiru oo weliba uu takbiirsanayo maca kulli xasaatin dhagax kasta la jirankiisa markuu tuurayo ayuu takbiirsanaya allahu akbar buu leeyahy wa qaala wuxuuna yidhi allaahuma ajcalhu xajan mabruuran wa danban makfuuraa allahuma allahu ijcal yeel xajan xaj ka yeel mabruuran oo lagu baarinimo sameeyey oo la aqbalo wey macnaha wa danban iyo dembi ka yeel makfuuran oo la dhaafay uma kadibna qaala wuxuu yidhi haa hunaa halkan ayuu kaana ahaa yaquumu mid istaaga alladii kii unsilad lagu soo dejiyey calayhi korkiisa suuratu lbaqarati lagu soo dejiyey saas wey macnaha yukabiru maca kulli xasaatin waa ibnu mascuud ibnu mascuud baa ficilka iskale wuu tuuray togga salkiisuu ka tuuray toddoba dhagax buu tuuray wuu saarnaa gaadiid buu saarnaa dhagax kasta markuu tuurayena wuu takbiirsanayay ducadana isaga ahriy intaa markuu isagu sameeyey buu markaa rafciyeyoo wuxuu yidhi sidaasuu nebigu samayn jiray sal alay waslam ayib xadiidku waa xadiis saxiixa laakiin inta ducada ah baa daciifa inta ducada ah allahuma ajcalhu xajan mabruuran wa danban makfuuran intaasaa daciifa maxaa yeelay sanadka ayaa daciifa cilada dacfiguna waa leyt bni abi sulaym ninkaasaa ku jira ayb qaybta ducada marka iyadu shaahid ma leh saasay daciif kaga dhigan laakiin intiisa kale xadiisku waa saxiix ayb laakiin qaybta ducada sidoo kale bayhaqi baa soo saaray ibnu cumar isagoo ka warinaya biisnaadin daciif dabaraani baa isaguna fi ducaa ku soo saaray isagoo ibnu cumar ku eg tahay oo mawquufa biisnaadin saxiix marka haddii ariiqa mawquufkaee sanadka saxiixa ku yimid iyo ariiqa marfuuca can ibni cumara biisnaadin daciifka ku yimid haddii lagu xoojiyo qaybta ducada xataa xasan waa laga dhigi karaa oo haddii uruqdaa iyo shawaahiddaas waxoogaa lagu kabaayay waa la taxsiinin karaa macnaha ayib xadiidkan wuxuu faa'iidaynayaa inuu nebigu sal lla alay wasalam uu takbiirsanayey dhagax kasta markuu tuurahay inuu allahu akbar laha waana sunno sida uu xaafid ibn xajar leeyahay ijmaac weeye in ay sunno tahay hadduusan takbiirsaninoo uu tuuro keliya allahu akbartana ka tago ibni xajar wuxuu leeyahay culimmadu waxay isla ogol yihiin inaan waxba korkiisa ahayn bimacnaa tuurashadiisii waa asaxday dhiig iyo fidyana laguma lahaa saasay isla ogol yihin bur culimmadu bimacnaa waa sunnay ka wadaan marka wacan ibni cabbaasin radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi qadamna qadamanaa waxaana hormariyey rasuulu sal lay wasalam uqaylimata bani cabdilmualib waxaan ka wada ama arrintaa ku khaas yeelaya cabdilmualib yani wiilash caruurtiisa ama wiilashiisa ayaan ku khaas yeelay uqaylimadu yani waa jamcu ilma ama alima waxaan ujeedaa tashiiru alima alima oo jamca oo hulaam jamc u ah ayaa la tashiiriyey tashiirka waxa weeyaan bimacnaa waa yani yarayn wa markaasaa waxaa laga dhigay uqaylima yani marka wiilasha ama caruurta ama dhallinyaradaba cabdilmualib uu dhalay ka soo jeeda ayaan ka wadaa way macnaha markaan leeyahay rasuulkaana hormariyey ayb calaa xumuraatin buu nagu hormariyey sal alay wasalam dameero korkood oo lana annaga noo sugnaaday dameero aan saarannahay min jamcin buu naga hormariyey yaa naga hormariyoo sii hormara buu yidhi fajacala markaasuu nebigu bilaabay sal alay wasalam yaltaxu inuu gargaraaco afkhaadanaa bowdayaashannada bowdooyinka ayb yaltaxuda waxaa la yidhahdaa allatxu waa adarbu layin waa garaacis dabacsan waa ayb ah, oo eh, mxuu ahaayey calaacasha calaacasha saa loogu garaaca la yidhahda marka bawdooyinka nagu nebigu sal ly waslam bilaabay inuu gacanta ku dhufdhufto oo wayaquulu uu yidhaahdo ubayniya wiilalyarowgaygiiyow ama wiilashaydii yaryaraayow laa tarmuuha gananina aljamrata jamrada ha ganina xataa tatluca ilaa ay soo baxdo ashamsu qoraxdu ah, sii hormara oo dadka ka hormaroo taga laakiin qoraxdu ilaa ay soo baxayso haddaaba tagtaan qoraxdan soo bixin suga qoraxdu ilaa ay soo baxdana ha tuuranina rawa alhamsatu baa warisay wasaxaxahu tirmidi wa lafduhu lafdigiisuna waxa weeye yani tirmidi lafdiguu ku wariyey qadama nebigu waa hormariyey dacafata ahlihi ehelkiisa kuwoodii tabarta darnaa ayuu nebigu hormariyey sal lay slam wa qaala wuxuuna yidhi laa tarmuu ha tuuranina aljamrata jamrada ha tuurina xataa tatluca ilaa ay soo baxdo ashamsu qoraxda suga qoraxda soo bixitaankeeda ayib saasuu ku yidhi xadiidkaasi waa xadiid saxiixa oo turuq buu leeyahy sanadkiisu daciif ahaado laakiin xadiidku waa xadiid saxiixa waxaa saxiixinaya sheekh albani biuruqihi wa kadalika sheekh shucayb alarnaut biuruqihi ayay ku saxiixinayaan xadiidkaasi marka waa sugan sugayn axmed lafdigiisa iyo keyrkii waxay ku dareen markuu hadalkaa wariyey ibnu cabbaas kadib wuxuu dhihi jiray maa ikhaalu axadan yacqilu yarmi xataa tatluca ashams ilama aha buu dhihi jiray ruuxu wax garanaya inuu tuuranayo qoraxdun soo baxe ruux wax garanayo caqli leh qoraxdan soo bixin inuu tuuranayo jamrada ilamaba aha buu yidhi mana u malaynayaba saasuu dhihi jiray cabdillahi bni cabaas oo masaladaa wuu ku adadka maxaa yeele dadkii tabar dadarnaa ee sii horumaraba la yidhi hadduu nebigu yidhi ha tuuranina ilaa qoraxdu soo baxdo kuwii kale warkooda iska daawaay ayb masalada waa masaladaan soo tilmaannayoo inaan la tuuran karin ilaa qoraxdu soo baxdo oo ay tahay sida saxdaa in la sugo qoraxdu soo bixitaankeeda waa madhabka xanafiyada iyo axmed iyo isxaaq iyo kayrkood ay qabaan waa in la sugo oo muxuu ahaay ama daciif noqo ama ha noqonin sidaas ayay dhahayaan waana waartaan soo sheegnay imaamu shaafici inuu qabo xataa nisuleyl laga soo bilaabo in la tuuran karo mxuu qaar ay leeyihiin waaga berigiisa laga soo bilaabo waa la tuuran karaayo xadiidkani marka nas wuxuu ku yahay inaan la tuuran karin ilaa qoraxda soo baxda wacan caaisha radi allahu tacala canha qaalat waxay tidhi arsala wuu diray rasuulu llahi sal ly wasalam biummi salamata ummi salama ayuu nebigu diray sal lay slam leylata annaxri habeenkii dhuundhowga habeenkii xoolaha la qalayay faramadu habeenkii musdelifa la joogay faramad markaasay tuuratay aljamrata ayay tuuratay qabla alfajri salaada fajar ka hor ayay tuuratay uma kadibna madat way socotay ah, markay eh, salaada ka hor intay tagtay meeshii dhagax tuurkao jamradii tuuratay bay ka sii socotay oo waxay aaday kacbadii iyo dawaafkii bay aaday fa afaadat dawaaful bay samaysay wa kaana wuxuu ahaa daalika arrinkaasina alyowmu buu ahaa alladii maalinkaasoo yakuunu uu ahaan lahaa rasuul rasuululahi sal alay wasalam rasuulku uu ahaan lahaa bimacnaa macaha wa maalinkii rasuulku iyada la joogi lahaa wey yacnii wuxuu ka wadaa cindaha agteeda ah, yani kalkii uu nebigu iyada la joogi lahaabay habeenkaa ahayd ama maalinkaa ahayd macnaha ayib waxa wariyey abu daawuud baa wariyey xadiikaasi yani cinda hada waxaa iska leh abu daawuud baa leh tafsiirkaa xadiikaasi ma sugna sanadkiisu waa daciif cillada dacfigana waxa weeye addaxaak ibnu cumaan in la yidhahdaa ku jira oo fiihi dacfun ah maca dacfihi iyo liinka ku jira iyadoo ay jirto ayaa haddana waxaa khilaafay koox ka mida raggii iqaada ahaa oo xadiidka waxay ka dhigeen mursal mayna ka dhigin musnad ama mawsuul mayna ka dhigin saas daraaddeed baa alimaam ibnu اlqayim caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay xadiidkaasi waa munkar oo imaam axmed iyo kayrkii baa inkiray buu yidhi sidoo kale taxaawi iyo ibnu turkumani waxay ku cilaynayaan idiraab sanadkiisi iyo matnigiisaba ah saas daraaddeed buu sheekh albaanina uu daciifiyey ma sugna marka xadiidkaas umusalmaa tagtay oo tuuratay oo haddana beydka aadayoo warkaasi ma jiro wa can cabdillaahi waxaa laga warinaya mawlaa asmaa asma mawlaheeda ahaa can asmaa asmaa binti abibakar wuxuu ka warin annahaa iyadu nasalad inay degtay leylata jamcin habeenkii musdelifo la joogay ayaa waxay degtay cinda almusdelifati musdelifa agteeday degtay fa qaamad markaasay istaagtay tusallii iyadoo tukanaysa fa sallad way tukatay saacatan wakhti bay tukatay mudday salaaddii ku jirta oo tukanaysa uma kadibna qaalad waxay tidhi yaa bunaya wiilkaygiiow hal qaaba alqamaru dayixii ma dhacay qultu waxaan idhi laa maya fa sallat way tukatay saacatan wakhti bay haddana sii tukatay salaaddii iska sii wada uma qaalad waxay tidhi yaa bunaya wiilkaygiiow hal qaaba alqamaru dayixii ma dhacay qultu waxaan idhi laa maya fasallat way tukatay haddana saacatan way iska sii wadato uma kadibna qaalad waxay tidhi yaa bunaya wiilkaygiio hal qaaba alqamaru dayixi ma dhacay qultu waxaan idhi nacam haa waa dhacay qaalad waxay tidhi fartaxiluu rarta marka guura fartaxalna waan rarannay buuri markaasaannu dhaqaaqno musdelifo ka dhaqaaqnay ayib uma fartaxalna waan rarnay buuhi wamadaynaa waan soconnay xataa ramat ilaa ay tuuratay aljamrata jamradii ay tuuratay uma kadibna rajacad way soo noqotay waa mar dambe markaas mar dambe waay ayb uma rajacad way soo noqotay fa sallat way tukatay asubxa salaadii subax fii manziliha mina meeshay ka deganayd bay ku tukatay qoraxda waagoon baryiinba intay jamradii tagtay soo tuuratay oy ka soo noqotay yaa mina meeshay ka deganayd bay salaadii subax ugu gashay halkii bayna ku tukatay iyadoo mar horeba jamradii soo tuuratay ayib fa sallat isubxa fii manziliha faqultu laha markaasaa waxaan ku idhi buu idhi yaa hanataa tanay ha ama heblaay ama ha tanay wey macnaha maa uraanaa u malayn maayo buuhi ilaa qad hallasnaa inaan guurnay mooye wax kale u malayn maayo buuhi yacni mugdi inaan hawshii dhan ku guudanay xilli mugdi oo aan iftiin jirin inaan hawshii samaynay mooye si kale u maayo qaalad waxay tidhi yaa bunaya wiilkaygiiyo ina rasuulalahi sal lay slam rasuul alle adina wuxuu u idmay arrinkaa inay mugdi hawsha qabsadaan oy tuurtaan oo dhammaystaan wuxuu u idmay liducuni dumarku u idmay adducun waa jamcu daciina daciinada asalkeeda waxaa la dhihi jiray haweenayda hawdajka ku jirtaa la yidhaahdaa ee neefka geelaa kor saaran hawdajku waa sanduuq weynoo dumarka lagu qaadi jiray dumarka markay awrta iyo fuula hayaan iyadoo sideedaa lama saari jira marka baal weyn oo aad weyn baayaa la dhex gelinaya kaase marka yaa rasmatiga la saaraya haweenta marka hawdajka ku jirtaa daciinada asalkeeda la dhihi jira gadaal dambe daciinada dumaroo dhan baa loo yaqaanaa ama hawdaj ku jirto amaysan ku jirin macnahaasayna ka wadaayo dumar buu nbigu dumarkuu nebigu u idmay bay tiri muttafaqun calayhi ayb xadiidkaa waxaa deliishaday culimmada qabta in la tuuri karo jamrada intaan waaguba baryinba ayb waana sida madhabka imaamu shaafici uu yahay so minaa soo sheegin ah. adilada shaaficiya ay deliishanayaan bay ka mid tahayo bacda nisfi leyl laga soo bilaababa waa la tuuran karaa waaguba yuusan baryelin asmaa binti abi bakar ayadu markay samaysayna nebigu inuu idmay bay sheegtay laakiin ishkaalka meesha ku jiraay waxa weeye asmaa ma aynan dhihin nebigu si guud buu u ruqseeyey ee waxay tidhi wuxuu u ruqseeyey liducun dumar keliya saas daraaddeed imaam shawkaani wuxuu leeyahay haddiiba layidhi waa la tuuran karaa cidda tuuran karta waa dumarka iyo dadka culculus laakiin dadka kale waa inay asalkii baaqi ku ahaadaan oo ha tuuranina ilaa qoraxda soo baxayso ayib taasuu leehy wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lla lay slam bacaa wuu diray bihi isaga ibni cabbaasa ayuu diray maca ahlihi ehelkiisa ayuu raaciyey oo reerkiisii xaaskiisa ilaa minan buu u raaciyey yowma naxri maalintii naxriga fa ramaw markaasay tuurteen aljamrata jamradii bay tuurteen maca alfajri fajarka la jirankiisa waabarka la jirankiisa ayay tuurteen rawaw axmed baa wariyey sanadkiisu waa daciif oo ma sugna nin la yidhaahdo shucbat bnu diinaar alhaashimi ayaa ku jira sanadka oo daciif ah oo xaafid ibn xajar leeyahay saduuqun sayi'u lxifdi marka ma sugna xadiidkanina waa daciifo ninkaasaa cilladiisa xadiistaas dhammaantood waxay tilmaamaysaa tuurashada jamrada iyo xilligee la tuuranaya iyo sidee loo tuuranaya taasay tilmaamaysa baabunaxri xoolihii qalidooduu baabu yahay waalxallaaqi iyo xiirihii walxalqi miyuu idiin qorayaa mise ya alixlaaq xilaaq miyuu idiin qorayaa waalxilaaqi iyo waaltaqsiiri iyo wamaa yubaaxu cindahumaa wuxuu baabu yahay annaxri xoolaha qalidoodii iyo walxilaaqi xiirashadii wataqsiiri iyo gaabintii iyo wamaa yubaaxu waxa la banneeyo cindahumaa agtooda cindahumaa ay cinda alnaxri waalxalqi wataqsiir ilaan xalqiga taqsiirku waa isku mid moogta hal mid waa marka naxriga iyo xalqiga markaad xoolaha qasho timahana xiirto ama gaabiso maxaa laguu xalaalaynayaa oo kuu bannaanaanaya waay wamaa yubaaxu cindahumaa ay cinda alnaxri wاlxilaaq can ibni cabaasin radi allahu tacala can anasin dheh anas waxaa laga weyn radi allahu tacala ana rasuula lahi sal ly slam rasuul alle ataa wuu yimid minan minan mina ayuu yimid fataa wuxuu yimid aljamrata jamradii buu yimid faramaahaa markaasuu tuuray ayb uma kadibna ataa wuxuu yimid manzilahu meeshuu deganaa biminan mina meeshuu ka deganaa buu yimid manzilahu wuu yimid oo biminan ah wanaxara markaasuu xoolihii qalay kelimada naxarada ah asalkeeda waxaa loo isticmaalaa gawraca geela loo isticmaalaa dabxigana waxaa loo isticmaalaa wixii aan geela ahayn laanna isku si looma looma gawraco sooma yani ariga iyo lo iyo waxa kale iyo dhuuntaa laga halkanaa laga gawracaa laakiin geela waxaa lagu dhuftaa halkaas dhuunta halkaasaa yaa mindida lagaga dhuftaa marka hore marka naxriga taasaa layidhaha dhuundhabkaasi dhuunta lagaga dhufanayaa kelimada asal naxriga loo isticmaalo laakiin hadda waxay matalaysaa qalitaankii o dhan ayb uma ataa manzilahu biminan wanaxara xoolihii buu qalay oo geelii buu dhuundhaboo qowracay uma kadibna qaala wuxuu idhi lilxallaaqi timaxiirihii wuxuu ku yidhi khud qaad buu yidhi wa ashaara khud qaad bimacnaa xiir buu ka wadaa wa ashaara wuxuuna u tilmaamay ilaa jaanibihi dhinaciisa alaymani ee midigta ah madaxa dhankiisa midig buu u tilmaamay markaasuu yidhi khud yani dhankan xiirwa uma kadibna alaysar dhanka bidix buu haddana u tilmaamay wajacala wuxuuna bilaabay nebigu sal ly slam yuctiihi timihii inuu siiyo annaasa dadka inuu siiyo rawa axmed wa muslim wa abu dawuud timihii laga xiiray nebigu sal lay wasalam ayuu dadka u qaybiyey qayb markii laga xiiraba mid buu siinaya mid baa la tegay yani wuxuu saa u yeelayaa leanna nebiga aahaartiisa waa la barakaysan jiray timihiisa iyo dharkiisa iyo shalladiisa iyo way barakaysan jireen saxaabadu candhuuftiisa iyo xataa xaakadiisa way ismarmarin jireen oo sida xadiiskii muxuu ahay sulxulxudaybiya ku yimid marka yacni aahaarta nebiga sal lla lay wasalam barakaysigeedu waa masale laakiin cala asaxiix mas'alada aahaarta barakaysigeedu uu nebi maxamed khaas ku ahay cid gadaashiisa la barakaystaayey ma jirto inay nebi maxamed khaas ku ahayd xagee laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa saxaabadiisa abubakar ka soo bilow saxaabadiisa iyaguna ismayna barakaysanin lamana barakaysanin nebigu markuu dhintay ummadda abubakar ugu fadli badnaa soo ma xaakadiisa iyo timihiisa iyo lama urursanin maryihiisa wuxuu ku dhaqdana lama cabbin sooma marka abubakar lama barakaysan oo cumar lama barakaysan oo cumaan lama oo cali lama barakaysanin oo mubashiriin biljanna lama barakaysanin oo saxaabadii kale lama barakaysan iyaguna isuma barakaysan nebigiisa way barakaysatee dhaqankoodu muxuu ku tusi marka dhaqankoodu wuxuu ku tusi arrintaasi inay nebi maxamed khaas ku ahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh laakiin gadaal dambe sibaa masalada loo ballaadhiyeyoo wadaadadii in la barakaysto oo nin walba waxoogaa wax lagu yaro tuhmaba in wax laga raadsaday noqoto saas way macanaha oo yaani waxa weeyaan tawarugu uu masalo noqdo xataa wadada ay ka hadlaanoo xataa rag muxadisiin oo culimmada ka mid a ah ay yidhaahdaan muxuu ahay laa ba'as isbarakaysigaas wasawaabu waxa weye saan sheegnay nebi maxamed unbay ka sugantahay cid kaloo la barakaysan saxaabada warkooda kuma imaanin iyo aasaartooda muxuu xadiiskani loo deliishanaya waxaa loo deliishanayaa muxuu ahaayey nebigu sal lay wasalam siduu wax u sameeyey waxay ahayd acmaasha maalinkaa la qabanayo kow jamraduu tuurtay muxuu ka dambaysiiyey xoolihii buu qalay soo ma wuxuu ka dambaysiiyey oo ku xigta wuu xiirtay kadib markaa kadib aadi doonaa dawaafka aadi doonaa tartiibka marka shanta camal nebigu siduu isugu xijiyey saasay ahayd oo tuuada xoolaha gawracooda xiirashada gaabsiga yacni dawaafka ifaadaha iyo sacyigii oo labada buurood dhexdoodoo ka dambeeya shanta saasuu isugu xiji in saa la isugu xijiyo tartiibkaa la ilaaliyana waa sida sunnada ee fiican laakiin waxaan u tegi doonnaa inay haddana bannaan in la kala hor hormariyo waa inoo soo socda insha alla lagu tilmaami doono wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu xiiridoodu xadiisku sidoo kale tilmaamay timaha marka la xiirayo sunnadu inay tahay dhanka midig la hormariyo bidixduna ka dambayso madhabuljumhuur baana sidaa inay sunno tahay xadiis siduu ku tusay وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وحuu قال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulku wuxuu yidhi اللهuma allahyo اغfir ilaahu u dhaaf lilmuxalliqiina kuwa timaha xiira qaaluu waxay yidhahdeen ya rasuul allah rasuulka ilaahayow walilmuqasiriina gaabsadana ilaah ugu dhaaf gaabsadana alla ugu dhaaf dhe qaala wuxuu idhi allahuma ir alla ugu dhaaf lilmuxalliqiina kuwa xiira qaala ya rasuul allah rasuulka ilaahay walilmuqasiriina kuwa gaabiyana ku dar ayagana u ducee qaala wuxuu idhi allahuma akfir ilaahow kuwa xiira cumratu eh, xudaybiya qadaa mid ay maqaane way ka sugan tahay cumrooyinkiisii mid ka mida inuu yidhina way sugan tahay xajatulwadaacna way ka sugan tahay inuu sidaa yidhi nebigu sal lay slam ayb xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa in eh, xiirashadu ay ka fadli badan tahay gaabsiga sidaasuu nas ku yahay ayib laakiin saan soo sheegnayba marbay gaabsigu uu fadli badan yahay soo ma waan soo marnay soo sheegnay oo waa goorma haddaad cumrada timaaddo adoo wakhti badan uusan xajkii ka laabnayn oo aad is leedahay xajka timuhu kuuma soo bixi karaan marka gaabsigaa fadli badan waana tii nebigu amray saxaabada isaguna uu sameeyey waxaan ujeedaa saxaabada uu amray oo ay sameeyeen taas markaasay fadli badantay haddii uu jaanis jiro xajka iyo cumradaba waxaa fadli badan inaad xiirto saas wey maanaa ayb xiirid hadday noqoto sida madhabka axmed iyo maaliki ay yihiin waa in timahoo dhan la wada xiiro hadday gaabin noqotona waa in timaha la wada gaabiyo oo waxaan la ogolayn oon kugu fillayn in aad timaha qaar ka mida aada goyso ama ma ahe aad qaar ka mida xiirto intaasi kaagama filla ama timaha wada xiir ama haddaad gaabinaysa wada gaabi sidaa waxaa iyagana sunno ka dhigay oo jeclaystay kuufiyiinta waa thawri iyo xanafiyade iyo shaaficiyaduba ayagu waa laazim ma laha lakin waxay leeyihin waa sunno in la wada xiiro ama la wada gaabiyo ayib laakiin waxay leeyihiin haddaad qaar ku gaabsatana waad heli kartaa yaa dhahaya eh, kuufiyiinta iyo shaaficiyadu qaarkiibay haddana isku khilaafeen ah, xanafiyadu waxay leeyihiin afar meelood meel afar meelood meel rubuc yaad xiiri ama gaabin ka yar lagaama ogola shaaficiyaduna waaba ka dareenoo sida imaamu shaafici ka sugan wuxuu leeyahay saddex xaboo tima ah saddex xaboo haddaabaad soo qabato waad xiiratay culimmada shaaficiyada qaar baa iyaguna kaba sii daroo dibi dhalayo waxay yidhahdeen hal tin baaba kugu filanba warkaaba ka baxa xiirashiya gaabsiba aduu hal dil soo qabo waxaasoo dhan waxa wey waa ijtihaadaad laakiin ficilka nebiga sal alay wasalam ee itlaaqa xadiidku labaduba waxay faa'iidaynayaan haddaad xiiraysana wada xiir haddaad gaabinaysana wada gaabi laakiin laba timaan soo qabanaya xiirisna lama yidhahda gaabsina lama dhao sidaasaa yaa saxa ayb wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma saas daraaddeed baa dadku waa lagu kadeedan yahayo dadka madhabka axnaafta haysta iyo qolada shawaaficda iyo marka marwo korkeeda la taagan yahay meel fog balaaaday maahaye marwo korkeedaaba yaaba timaha laysugu gaabinhayaa oo munqasyaa la wataa oo meeshii dadku marayeen baaba timo lagala daalayba ah, meeshanubaa laba xaba laga soo qabanoo dhagdee labadii xaba markay isu tagaan meeqay noqone badweyn aan la mari karin noqonaya sooma waa lagu rabaaday marka xataa wax kale iska dhaafay dumarkiibay meesha ugu gaabinayaan meeshaa la wada marahay bay dumarka intay timaha gadaal qoyibay jag ka siinaya marka waxaasoo dhan waxa waa ijtihaadaadka waxoogaa culimmada qaarkood ay mareenoo lagana rajaxan yahay bal nebiga sal lay wasalam waa diiday in timaha qaarna la xiiro qaarna la daayo soo ma kulli wada xiira ama kulli wada daaya buu nebigu sal lay waslam xadiidka saxiixa ayib wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay waslam labada wuu dhajiyey ra'sahu timihiisa wa ahdaa hadyina wuu keenay talbiidka waa nagii soo marnayo waa timaha oo lagu yani la mariyo wax ku dhajiya madaxa yani waxa weye ama xabag ha noqoto ama xaraar ha noqoto ama waxuun saas oo kale falamaa qadima markuu soo galay makata maka markuu soo galay buu amara nebigu wuxuu amray nisa'ahu dumarkiisa an yaxlilna inay xalaaloobaan qulna markaasaa waxay dhaheen maa laka adiga maxaamaa laka maxaa kuu sugnaaday anta adiga oo lam taxilla aadan u xalaaloobin adugu maxaad u xalaaloobayda annaga xalaaloodu noo amraysa qaala nebigu wuxu uhi sal ly slam innii anigu qalladtu waan qoorgeliyey hadyii hadyigii aan waday baan qoorta u sudhay wixii calaamada u ahaan jiray walabadtu waan dhajiyey ra'sii madaxaygana falaa axillu ma xalaaloobayo xataa axilla ilaa aan xalaaloobo min xajatii xajkayga ilaa aan ka xalaaloobo oo maalinka tobnaad ilaa la gaadho si kale uma xalaaloobaya oo wa axliqa aan xiiro ra'si madaxayga aan xiiro ilaa aan maalinka tobnaad gaadho xajkayga ka xalaaloobo oo aan timaha xiiro si kale macnaha waxa weye uma xalaaloobaya ayib rawa axmed baa wariyey wakadalika xadiidka asalkiisa buhari muslim baa soo saaray waxaa xadiidka sanadkiisa xoojinaya bukhaari fi taariikh abu xaatim ibnu xajarna wuu taxsiininaya sheekhu wuxuu yidhi wa huwa xadiidku daliilun waxuu daliilu yahay calaa wujuubi alxalqi xiiristu inay waajib tahay xiiristu inay waajib tahay buu u daliilu yahay xaggee laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa falaa axillu xataa axilla min xajatii wa axliqa ra'sii ah, ilaa aan timaha xiirto ma xalaaloobayo marka wuxuu nas u yahay inuu xiirashadu ay waajibtay saasuu daliilu yahay buu leeyahy waana madhabu taa'ifa min ahli ilcilm wacan ibni cabbaasi radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal alay wasalam marka timaha oo la gaabiyo ama la xiiro waa yacni e, sida jumhuurtu ay qabaan acmaasha xajka qaar ka mida waay acmaashii xajka ayay ka mid tahay wakadalika waan soo marnay acmaasha cumradana inay ka mid tahay calaa khilaafin bayna alculamaa oo ma rukniba ma waajibba ma mustaxabba taa waa khilaaf dhexdooda can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal ly slm rasuulku wuxuu yidhi laysa ma ahaanin cala annisaa'i dumarka korkooda alxalqu xiidhis inamaa cala annisaa'i dumarka korkooda waxa uun ahaaday attaqsiiru gaabin dumarku xiidhis ma lehee ayaga waxa uun keliya laga rabaa inay gaabiyaan timaha rawa abu daawuud baa wariyey wadaara qutni waa xadiis saxiixa in ay iyagu timaha uun gaabinayaanna oo aynan xiiris lahaynna sida ibnu xajar uu leeyahay waa ijmaac oo waa laysla ogol yahay ayib hadday xiirto ma ku filan tahayoo ma u gudaysaa mise uma gudaysaa laga doodaya leanna ma aha iyada xaqeeda inay timaha ay xiirto inay gaabiso wa gaabintana waxay leeyihiin timaha ayaa isku qabanaysaa marka markay isku qabato inta ugu dambaysa ayay maqas ku goynaysaa qadra anmula bay leeyihiin yani xubinka farta u sareeya qiyaas intaasoo kale abay ka jaraysa adiga eh, xadididaas qadra anmula lagu xadidayo waa iska ijtihaadi waay laakiin xadiiska waxaa ku soo gaabin baa kusoo aroortay gaabintiiba marka culimmadu waxay leeyihiin aad inay usii gaabiyaan lama rabo leanna timahoodu macnay ku fadhiyaan xikmad baa ku jirto inay timahaasi jiraan macno weyn bay ku fadhiyaan laakiin kan ninka ah isaga timihiisa de macno weyn male kuwaas iska xir haddaad rabto haddaad dayso sooma haddaad rabto dayso haddaad doonto iska xir laakiin kuwooda waa ka gedsayn nacam wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma maxaa yaa weydiina a ah wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxu uhi qaala rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuxu uhi idaa goortii ramaytum aad gantaan aljamrata jamrada markaad tuurtaan faqad xalla waa xalaaloobay lakum idinka kullu shayin shay kasta waa idin xalaaloobay ila annisaaa dumarka mooye marba haddaad jamrada tuurataan wax walba waa idin xalaaloobeen ilaa muxuu ahaayey dumarka mooye faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi waiibu udgoonkana waxyaalaha udgoon xataa ma xalaaloobaya inaad markii jamrada la tuurto faqala ibnu cabaas wuxuu yidhi amaa ana anigu faqad ra'aytu waxaan arkay buuhi rasuulalahi sal lay slm rasuul alle oo yudammiku ku dharoobayaoo marinaya ra'sahu madaxiisa bilmiski miski marinaya afaiibun daak afatiibun macadar baa daalika kaasi am la misemaya buu ku yidhi istimaam taqriiriya la yidhahda haddii nebigu miski marsaday miski tiib ma yahay mise ma aha waay waayah ee maxaa ii weydiinaysaa marka war warku waaba idil yahay rawa axmed baa wariyey wakadalika abu dawuud iyo nasaa'iyaa soo saaray waana xadiis saxiixa bimajmuuci ariiqayhi ama turuqdiisa markii la sugay laba ariiq buu leeyahay bal ariiq saddexaadna wuu leeyahay cinda tirmidi waa kan muxuu ahaayey iyadana dhammaantood duruqdaasi marka laysugayo xadiidku waa xadii mxuu ahaay saxiixa tirmidina wuxuu leeyay xasanu saxiix ibnu xibaan baa saxiixiyey ibnu xajarna wuu taxsiininaya waa xadiis sugan marka wuxuu tilmaamayaa marka waa waxaa loo yaqaano altaxallul alwal xalaaloobidda ayaa laba xalaaloobid hore oo qayb ah aan dhammaystirnayn iyo xalaaloobid buuxdoo dhammaystiran xalaaloobidda hore waxaa laga wadaa taxallulu lawalka maalinkaa tobnaad markaad tuurato jamrada waa calaa ra'yi ra'yi kalena wuxuu leeyahay xiiristana aad ku darto ama qalidda xoolaha aad ku darto waa u tegi doonnaay intaa markaad samayso waxaa kuu xalaaloobaya wixii laguu diiday oo dhan marka laga reebo dumarka dumarku ayagu waxay xalaaloobi karaan uun haddii reerkaagu kula socdo ama xaaskaaga laga hadlayo waxay kuu xalaaloobi karaan uun markaa dawaafka ifaadaha samayso ilaa dawaafka aad samayso haweentu xalaal kuu noqon mayso laakiin wixii iyada ka soo hadhay dharkii la xidhanayey waxyaalihii udgoonaa timihii la xiirahayay wixii dhan wixii kaleo dhan baa yaa xalaal kuu noqonaya maxay xalaal ku noqonaya tuurashada jamrada buu xadiisku sheegaya oo wuxuu leeyahay idaa ramaytum اljamrata wax kale laguma darin timaha xiirataan laguma darin xoolaha qashaanna laguma darin waxaa la yidhi haddaabaad jamrada tuurataan wax kasta waa idin xalaaloobay dumarka aan ka ahay ayib saasuu yani tilmaamaya sida xadiisku hadda tilmaamayo oo tuuridda jamrada keligeed in uu ruuxu ku xalaaloobaya xalaaloobidda hore ayaa wuxuu yahay madhab ay qabaan xanafiyada iyo shaaficiyada ayib sidaasay qabaan oo muxuu ahaayey culimo badan baa qaba madaahibta way isku khilkhilaafsan yihin laakiin in badan baa qaba tuuridda keliya inay xalaaloobidda hore ku imaanayso waana sida daahirka xadiisku u yahay wacan caaisha radiallahu tacala canha qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa utayibu mid udgisa rasuulalahi sal ly wasalam oo tiibka u marisaan ahaa qabla an yuxrima intuusan xarmanin wa naxri maalinta xoolaha la qalayana mid u marisaan ahaa wa qabla an yaduufa intuusan dawaafin bilbeyti kacbada intuusan dawaafin waa dawaafulifaadaat biiibin baa nebiga sal lay wasalam u marin jiray iibkaasoo fiihi dhexdiisa miskun uu miski yahay markuu xarmanaya waan soo marnay ayib maalintaa xoolaha la qalaya iyo intuusan kacbada weli tawaafin yani tawaafka ifaadaha ka hor isagana dhiibkaan u marin jiray bay leedahay muttafaqun calayh walinasaa'iyi waxaa u sugnaaday ayabtu bay tidhi waan udgiyo tiib baan u mariyey rasuululahi sal lay waslam lixaramihi eh, xarmashadiisa xiina axrama markuu xarmanayey markuu xarmanayey waan u mariyey intuusan weli xarman walixillihi xalaaloobidiisana waan u mariyey bacdamaa ramaa markuu tuurtay kadib jamrat alcaqaba jamrada markuu tuurtay kadib qabla an yatuufa intuusan dawaafin bilbeyti kacbadana uusan dawaafin ayib yani waxa way ku hore labada xadiiskii horuu la mid yahayo jamrada in lagu xalaaloobayo tuurashadeeda ayay labaduba tilmaamayaan ayib masaladaasi marka waa masale muran ku jiro fuqahada qaar baa waxay qabaan saddex laba ka mid a ah haddaad samayso waana in badanoo iyaga ka a say marayaan saddex laba ka mida ayaa lagu xalaalooba haddaad samayso saddexdaasi waa tuurashada jamrada xiirashada iyo gowraca xoolaha saddexdoodaa un laba haddaad samayso ayaad xalaaloobi laakiin mid saddexda ka mida keligeed tuurashada jamradaba ha noqdee lagumaba xalaaloobay qabaan waxayna deliishanayaan xadiid axmed iyo abu daawuud iyo soo saareen min xadiidi caaisha oo daciif ah oo uu leeyahay idaa ramaytum waxalaqtum faqad xalla lakum اطiibu wاhiyaab wa kullu shay ila الnisa yani waxa weeyaan haddaad tuurataan ood xiirataan waxaa idiin xalaaloobay cadarka iyo dharka iyo wax kasta ilaa dumarka mooye marka muxuu yidhi markaad tuurataan ood xiirataan halkaasaa marka waxay leeyihiin tuurashada keliya kuma filee waa in xiirashana lagu daro markaa kadib baa xalaaloobidda hore ay imaanaysaa waa madhab caanaho fuqaha fara badan ay qabaan laakiin wuxuu ku salaysan yahay xadiid daciif alilaahi ahar baa jira cumar oo sanad saxiixa ku yimid oo masalada ku tusay laakiin xadiis marfuuca marka la yidhaahdo xadiiskeedu waa daciif xadiidka sugan waa jamrada tuurashadeeda wixii ka dambeeyay in la xalaaloobay ka tilmaamayo Eh, asma maye waxay ahayd musdelifo markay kasoo tagtay dee habeenkii gelinkiisa dambe markay ka tagtay wakhti badan looma soo socdo maogtahay eh, mina marka isla habeennimadii bay timid habeennimadii bay tuuratay way ka soo laabatay eh, waxaa dhici karta meeshay deganaydna inaysan jamaraadkaba aada uga fogeyn marka saasay meeshai ugu soo noqotay ugu tukatay macnaha ayado ha ahaytay dumarka waxay leedahay dumarka dhan baa loo ogolaaday ama ha cuslaadaan amayna cuslaane baabu lifaadati min minan lilawaafi yowma anaxri wuxuu baabu yahay mino in laga gadoomo oo la aado tawaafkii maalinkaa tobnaad markaad mino jamrada tuurato ood xiirato gaabsato xoolihii gowracdo kadib waxaad aadaysaa kacbadii baa la aadaya awaafkii weynaa ee awaafulxajka ama ifaadaha ayaa la samayn wey ayb awaafulifaadahaasi culimmada waxay isla ogol yihiin taqriiban in uu yahay eh, tiir ka mida tiirarka xajka sida uu imaamu nawowi caleyh raxmat ullahi soo guurinayo oo la-aantii xajku ma asaxayo waana midka eh, looga qastayo aayadda qur-aankaa waliyatawafuu bilbeyti alcatiiq amarkaas waxay leeyihiin wuxuu waxaa laga wadaa maqsuudku yahay tawaafka ifaadahee maalinkaas dhacaya saas way macnaha waa tiir can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula allahi sal lay slam rasuul alle afaada dawaafkii ifaadaha ayuu gutay yowma naxri maalinta xoolaha la qalayee tobnaad uma kadibna rajaca waa soo noqday fasallaa markaasuu tukaday alduhra duhurkiibuu tukaday biminan mina ayuu ku tukaday muttafaqun calayh tuurashada mxuu ahaayey wa fii xadiidi jaabirin xadiidka jaabir waxaa ku sugan xadiidkii dheeraayee jaabir ee muslimu soo saaray ana nabiya nebigu sal ly slam insarafa wuu gadoomay ila almanxari meeshii xoolaha lagu gowracayay buu u gadoomay fa naxara xoolihii buu gowracay uma kadibna rakiba hashiisii buu fuulay fa afaada wuxuu aaday ila albeyti beytka xaggiisa ayuu u gadoomay ama u shubmay oo yacni dawaafkii ifaaduhu soo gutay wey fasallaa markaasuu tukaday bimakkata makuu ku tukaday alduhra duhurkii mukhtasarun way mid la soo min muslimin baa laga soo gaabiyey saxiix muslim ayb xadiistaasi waxay tilmaamaysaa xadiid ibni cumar iyo caaisha labadaba inuu nebigu sal alay wasalam tawaafka ifaadaha tawaafu waa la yidha tawaafu ziyaarana waa la dhahay inta waa la dhahay dawaafu sadrina waa la yidhahda ama sadr dawaafkaa isaga ah inuu nebigu sal lla lay waslam isla maalinkaa sameeyey duhurka ka horna sameeyey bay axaadiistaasi faa'idaynaysa ayib waxayna culimmadu qabaan inay sunno tahay in la sameeyo xilligaas xilliga duhurka ka hor in la sameeyo hadduu dibdhigoo maalinka gelinkeeda dambe sameeyo waa u tegi doonnaa dhib ma leh ilaa habeenkaa inuu sameeyo waxay leeyihiin xataa hadduu u dibdhigo saddexda beriya dambe ayaamu tashriiqa la yidhaahdo koy tobnaad labiyo tobnaad iyo saddex tobnaad hadduu u dibdhigo xajdawaafkaas oo uu dib ka sameeyo dhib ma bay leeyihiin wax dhiiggana kuma waajibahayay leeyihiin bilijmaac saasuu imaam nawowi soo guurinaya ah, yani waa xilligaana wuu samayn karaayo dhib ma ayib saddexdaa beri hadday dhammaadaan oo afar-iyo tobnaadka bisha carafa la dhaafo in la samayn karo dawaafka ifaadahana waa madhabu ljumhuur oo xataa xilligaa waa la sii samayn karaa bay leeyihiin wax dhiigana ruuxa kuma laasimayo hadday dheeraato baa maalik iyo abu xaniifiya ay leeyihiin markaa dhiig baa imaanaya haddii wakhtigu dheeraado uu sii dibdhigo ruux saas ayb waa u tegi doonaa in eh, mxuu ahay eh, nabiga sal lay slam la weydiiyey oo xataa galabnimadii haddii la sameeyo inuusan dhibi lahayn uu tilmaamay xadiiskeeda waa u tegi doonaa labadan xadii salaadii duhur maalinkaa nabigu meeshuu ku tukaday buu midba si u sheegaya ibnu cumar wuxuu leeyahay salaada duhur nebigu intuu yacni dhawaafkii soo sameeyoo ka soo noqday buu salaadii duhur mina ku tukaday jaabirna wuxuu leeyahay salaadii duhur wuxuu ku tukaday nebigu sal lla lay wasalam makuu ku tukaday marka waa khilaaf iska cad sidii laysu waafajin lahaabay marka culimmadu ka doodayaano qaar way kala rajaxayaanoo waxay leeyihiin laysma waafajin karee ka xoogga badan ha la qaato hadday xoog noqotona xadiidka jaabir baa xoog badan bay leeyihin oo dhahaya inuu nebigu sal lay slam maka duhurka ku tukaday jawaanibta lagu rajaxayana waxaa ka mid a jaabir saxaabo fara badan wuu ka yaqaanaa xajkii nebiga sal lay waslam waa kaan soo sheegna waa ninka wariyey xadiidka dheer ee tafaasiisha faraha badan ka bixiyey nebiga sal ly wasalam tilaabooyinkuu qaaday meeshaa markuu marayay halkaa wuxuu sameeyey ee asaaskaba u acmaasha xajka marka jaabir yacni ikhtisaas gooniya buu u lahaa nebiga sal ly slam xajkiisii saas daraaddeed isagii ibnu cumar hadday iskhilaafaan asagaa la rajaxayaa duhurka inuu marka ku tukaday makaa rajaxan bay leeyihiin culimada qaarkood ibnu xasmi iyo ragleh baa halkaa rajaxaya qaarna inay iswaafajiyaan bay isku dayayaan oo nooc tawfiiq iyo jamciga u samaynayaan oo ka mid yahay imaamu nawowi caleyh raxmatullah oo waxay leeyihiin waxaa lagu isku waafajin karaa nebigu duhurkii wuxuu ku tukaday maka kadibna markuu soo noqdo mino yimid yuu saxaabadiisii qaar ka midoo tukanaya duhurkiibuu ugu yimid meesha ayagiioo meeshii joogoon salaaddii tukanin weli gelin buu u yimid duhurkiina weli joogo ayagiina wuu tujiyey marka xaggaana wuu ku tukado qaar buu ku tujiyey markuu soo laabtayna isaga sunnay u ahayde qolo kale uu mino ugu yimidna wuu tujiyey ibnu cumarna tan uu sheegayaa jaabirna taasuu ka warramaya ah, sidaasi waxoogaa waa uun waa uun nooc lagu qasbi karo laakiin waxaa ka yara muuqda nooc tacasufa wasawaab in la rajaxaa fiicanoo la yidhaahdo yani waxa weeye sidaa ay culimmadu u kala rajaxeen yaad moodaa inay fiicanta baabu maa jaa wxuu baabu yaha fii taqdiimi naxri xoolaha yacni gowricidooda la hormariyo waalxalqi iyo xiiridda waalramyi iyo tuuridda waalifaadati iyo ifaadaha oo la hormariyo bacdihaa qaarkeed la hormariyo calaa bacdin qaarka kale laga hormariyo acmaashii aan sheegaynay ee afarta ahayd mid shanaad baa jiro waa sacyiga oo safiya marwo dhexdooda oo maalinka acmaashii la samaynayay ah tartiibka uu nebigu u sameeyey waa kaan soo sheegnayoo tuurashadaa u horraysa kadibna xoolahaa ku xiga kadibna xiirashada ama gaabsigaa ku xiga kadibna dawaafkaa ku xiga dawaafkana sacyigaa ka dambeeya sidaasuu nabigu isugu xijiyey sal lay waslam tartiibkaasuu u sameeyey laakiin haddii tartiibkii la kala horhormariya ka war oo intaan jamradiiba iskaba soo dhaafaba anoon tuuraninba haddaan dawaafka ka bilaabo kadibna tuurashada usoo noqo oon xiirashada ka dambaysiiyo hawshiiba haddaan isku qasa ka warran taa way midda laga hadlay ma dhib baa jira can cabdillahi bni camrin qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuulalahi sal lay slam rasuul allaan maqlay wa ataahu isagoo uu yimid rajulu nin yowmanaxri maalintii xoolaha la qalayay walxaal huwa nebigu waaqifun mid taaganuu yahay cinda aljamrati jamrada agteeda isagoo taagan faqaala markaasaa wuxuu ihi ninkii u yimid nabiga sal lay slam wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow xalaqtu aniga waan xiirtay qabla an armiya intaanan eh, tuuraninba jamrada intaanan tuuranin baan ciirtay ciirashadiibuu hormariyey ayb qaalana markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam irmi tuuro tuurashadii kuu laabnayd la imow walaa xaraja cidhiidhi iyo dhibna maleh dembi malihid wa ataahu waxaa u yimid aakharu mid kalea u yimid faqaala wuxuu uhi innii anugu dabaxtu waan gowracay qabla an armiya intaanan tuuranin anuguna gowricii hormariyo tuurashadii ka hormari qaala nebigu wuxu uhi sal lay slm aduguna irmi tuuro tuurashadii la imow walaa xaraja cidhiidhi iyo dhib ma jiro wa ataahu aakharu mid saddexaad baa u yimid faqaala wuxu uhi innii anugu afadtu dawaafkii ifaadahan soo sameeyey afadtu ila albeyti beytkii baaban u gadoomayo isagii xaggiisaan u shumo dawaafulifaadan soo sameeyey qabla an armiya intaanan tuuraninba dawaafku ka soo bilaabay meeshii ugu dambaysay ayuuba ka soo bilaabayba fa qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam irmi tuuro walaa xaraja cidhiidhi iyo dhib ma lehe ka tuurashadii hadda intii kuu laabnaydun la imow kii aad ka hormarisayna dhib ma leh wafii riwaayatin waxaa ku sugan oo canhu laga warinaya cabdlahi bni camr anahu isagu shahida wuxuu xaadiray annabiya nabiga sal lay slam yakhtubu oo khudbaynaya yowma naxri maalinkaa khudbaynaya faqaama waxaa istaagay ilayhi xaggiisa nabiga rajulu ninbaa isu taagay yani nabigu dhowr munaasaboodba wuu ku khudbeeyey carafo wuu ku khudbeeyey oo maalinkaa tobnaad wuu khudbeeyey oo yani ayaamu tashriiqa waa la sheegaa khudab dhowr oo kala dambeeyuu nabigu khudbeeyey faqaama waxaa istaagay marka maalinkaa tobnaad khudbadiisu waa markuu jamrada tuuranayo wa jamrada korkeeda isagoo hashii saaran hasha saaran jamradana jooga ayuu saxaabada hadal u jeediyey meeshaasayna su-aala ku weydiiyeen marka su-aalahan kala horhorumarintu markay dhacayaan waa markaa ayib faqaama waxaa istaagay ilayhi nabiga xaggiisa rajulu nin baa isu taagay faqaala wuxuu ihi kuntu waxaan ahaa axsibu kuwa ku malaynaya ana kada shaygaasi qabla kada inuu kaa ka horeeyo uma qaama waxaa istaagay aakharuuka kale ku kale faqaala wuxuu ihi kuntu waxaan ahaa anuguna axsibu mid malaynaya ana kadaa camal hebel qabla kadaa inuu camal hebel ka horeeyo xalabtu waan xiiray buu yidhi qabla an anxara intaanan gowracin naxartu waan gowracay buu yidhi qabla an armiya intaanan tuuranin wa ashbaahi dalika iyo wixii la mida wixii waxaasoo kaleoo shabaha waxay iskala horhormariyeen oo acmaashii maalinkaa ka mida ayay nin walba weydiiyey faqaala nebiyu nebigu markaasa wuxu uhi sal lay waslam ifcal samee walaa xaraja dhibiya cidhiidrina ma jiro lahunna iyaga kuwaa la sheegay kullihinna dhammaantood waxa ay weydiiyeenoo dhan nabigu wuxuu ku yidhi mid walba kaga jawaabayay dhib ma lehe wixii kuu laabnaa u laymo ayib famaa su'ila lama weydiinin yowmaidin maalinka can shayin shay lama weydiinin ilaa haddii la weydiiyey qaala wuxuu yidhi oo ku jawaabay ifcal samee wixii kuu laaban walaa xaraja dhibna ma leh idhiiri male muttafaqun calayhima labadaa xadiis ayib waxyaalaha la kala horhormariyo marka waa acmaashii oo dhan waad arkaysaan qaar baa dawaaf ka bilaabay qaar baa orki sacyigii qaar ka soo bilaabeen qaar waxay ka bilaabeen xiirashadii qaar xoolaha gowracoodii walimuslim waxaa u sugnaaday fii riwaayatin famaa samictuu ma maqlin buu yidhi nebiga yus'alu isagoo la weydiinayo yowmaidin maalinka can amrin arrin la weydiinayo arrinkaasoo mimaa ah, nasiya wuxuu halmaamay ka mida almar'u ruux oo amase yajhalu ama jaahilnima kaga dhacday shay halmaan u geeyey ama jahli aqoon darra u geeyey ah oo min taqdiimi bacdi alumuuri arrimaha qaarkood horumarintooda ah qabla bacdin qaarka kale laga hormariyey waa ashbaahaya ah iyo wixii la mida ah. ilaa haddii aan maqlay qaala wuxuu yidhi rasulullahi sal lay sl rsulku wuxuu yidhi ifcaluu sameeya walaa xaraja cidhiidhina maleh wixii la kale hormariyoo dhan nebigu sidaasuu yidhi sl lay waslam labada xadiiskan iyo kan hadda ka hor riwaayadan muslim iyo ka ka horreeyaba lafdiga horeba wuxuu tilmaamayaa dadka waxaa u geeyey halmaan qaar buu u geeyey soo ma qaarna aqoon daraa u geysay waan moodaynay bay leeyihin sidanaan moodayay tani inay horraysaan moodayay tanina dambayso saasaan u sameeyey imaam axmed baa qabsaday qaydka isagoo ohoo fii riwaaya wuxuu leeyahay dadka loo ogol yahay kala horhorumarinta waa dadka aqoondarradu u geysay yacni lafdadaasuu ku dhegay laakiin jamaahiirtu waa khilaafsanta وعn عliيi رضي الله تaعaلى عnه qal wuxu uhi jaءa rajulu nin baa yimid faqala wuxu uhi ya rasuul rasuulka ilaahy xalaqtu waan xiray timihii qabla an anxara intaana xoolihii gowracin qaala wuxu uhi nabg sl ly slm inxar xoolihii gowrac walaa xaraja dhibna male horumarintaas uma kadibna ataahu waxa u yimid nebiga aakharu nin kale faqala wuxu uhi ya rasuula rasuulka ilaahayow inii anugu afadtu dawaafkii ifaadahan sameeyey qabla an axliqa intaanan xiiranin qala wuxu uhi nbg sl ly slm ixliq xiir timaha xiiro oo amase qasir gaabso walaa xaraja dhibna ma leh rawahu axmed baa wariyey kadalika waxaa soo saaray ibnu khusayma abu yacla iyo keyrkood mxuu ahaaye waana xadiid saxiixa wey ayb wa fii lafdi lafdi kale waxaa ku sugan qaala wuxuu yidhi innii anigu afadtu dawaafkii ifaadahan sameeyey qabla an axliqa intaanan xiiran qaala wuxuu ihi ixliq xiiro aw qasir gaabso walaa xaraj qaala wuxu uhi wajaءa aakharu nin kalaa yimid faqala wuxu uhi ya rasuul rasuulka ilaahi innii anigu dabaxtu waan gowracay qabla an armiya intaanan tuuranin qaala wuxuu idhi irmi tuuro walaa xaraja wax dhibana ma leh rawahu tirmidi baa wariyay wasaxahu wuu saxiixiyey xadiidku waa sugan yahay labadiisa lafdiba ama kan hore ama kan damba labadaba macna waa xadiis saxiixa wey kuwii horanbuu la mid yahay wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal ly waslam qiila lahu waxaa lagu yidhi fi dabxi gowricii iyo walxalqi xiirashadii iyo waramyi tuurashadii iyo wataqdiimi horumarin iyo wata'khiiri dibdhigid ayaa la weydiiyey oo wax laga weydiiyey faqaala markaasa wuxu uhi laa xaraja dhib malah muttafaqun calayh wa fii riwaayatin waxaa ku sugan sa'alahu nebiga waxaa weydiiyey rajulu nin baa weydiiyey faqala wuxuu ihi xalaqtu waan xiiray qabla an adbaxa intaanan gowricin qaala wuxuu ihi idbaxdee gawracii kuu laabnaa samee walaa xaraja horumarintuna dhib maleh wa qaala mid kale wuxuu ihi ramaytu waan tuurtay qaala wuxuu yidhi ramaytu nebi allow waan tuurtay bacda maa amsaytu markaan galabaystay kadib galabnimo masaaga waxaa la yidhaahdaa waa wixii bacda zawaal ah duhurka wixii ka bilowda ilaa galabnimada ilaa habeenka qaybtiisa hore masaa baa laysku dhahaa marka xilligaasaabaan anugu tuurashadiiba sameeyey qaala nebigu wuxuu uhi ifcal samee walaa xaraja dhibna ma laha yani wax weeyaan tuurashadu cinda jamaahiiri ahlilcilmi waxaa la tuuran karaa maalintaa tobnaad gelinkooda hore iyo gelinka dambeba waxaa kaloo la tuuran karaa habeenka ka dambeeya ilaa waagiisu ka dhalanaya waa la tuuran karaa ayib rawa buhaari abu dawuud ibnu maaja wanasaai wa fii riwaayatin waxaa ku sugan qaala wuxuu yidhi qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi lirasuuli lahi sal ly slm rasuulka wuxuu ku yidhi zurtu waan ziyaartay beytkaan ziyaarta wey dawaafkii baan sameeyey qabla an armiya intaanan tuuranin qala wuxu uhi laa xaraj dhib ma leh qaala wuxuu uhi xalaqtu waan xiirtay qabla an adbaxa intaanan gowracin qaala wuxu uhi laa xaraja dhib ma leh qaala wuxuu idhi dabaxtu waan gowracay qabla an armiya intaanan tuuranin qaala wuxu uhi laa xaraj dhib ma leh rawa lbukhaari baa wariy intaasi waxay tilmaamaysaa tartiibka acmaasha in loo kala tartiibiyo maalinkaas sidii nebigu u sameeyey waa sunno haddii tartiibka laga baxo oo aad adigu kala horhormarisood isku qastana way asaxayaan oo laa xaraja waay inta kuu laabanun baad la imaan intii aad kala horhormarisayna dhib ma leh sidaasay axaadiistu faadeynaysaa tartiibku inuusan waajib ahaynna waa madhabu jumhuuri lculamaa oo fuqahada iyo muxadisiinta intaba leh laa xarajadaasina waxaa laga qaadanayaa dembina ruuxa way ka kor yeelaysaa fidyana way ka kor yeelaysaa inaad wax qashana lagaama rabo dembina kaama soo raacayo marka yani waxa weeye waa waa waa nooc runtii fududayn awal ah khaasatan xilliga oo xilligan oo dadku aad ay u badan yihiin ayay ruqsadaasi aad ummadda u anfacaysa oo inay kala jabaan oo qaar ay tuurashadii aadaan oo qaar ay dawaafkii ku hormaraanoo qaar ay xiirashada ku mashquulaan oo qaar ay xoolihii soo gagowracaanoo la kala mashquulo si yacni wax weeyaan e, zaxmadu u fududaato xikmad weyn baa ku jirta haddii hal mar basa la wada dhihi lahaa dawaafa la dhihi lahaa dhib weyn baa ka dhici lahaa oo dee hadda khaasatan malaayiin baa meesha tegaysa malaayiin baa tegaysa ficlanna wakhtiga shareecadu bixisay ee acmaasha lagu samayn karo iyo sida ay u fududaysay marka la fiiriyo hadday dadku fahmi lahaayeen lagumana dhinteen layskumana dileen lagumana rafaadeen laakiin caamada dee dhib baa jiro ayagu waxaa laga yaabaa hal mar unay yidhahdaan waxaan ka takhallus ah, culayskan ku saaran isdhaafiba saas daraaddeed inta badan dhimashada waxaa keenaysa jahli iyo aqoon daraa keenaysa ee meesha waa ku filan tahay dadka nacam Mm. haddaad ifaadaha soo gudato ifaadaha haddaad soo gudatood soo noqoto jamradana tuuro ama xiiro wada xalaalooyi marka ay dumarku dumarku sidooduba waxay ku xidhan yihiin ifaadaha ifaada mar baa haddii la sameeyo <clears throat> taxallulku waa diyaar hada bilahi towfiiq w sal allahuma w slm cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi slm